alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wa zidna cilma baabu mowqif alimaami min almeyt can samurata bni ljundubin radia allahu canhu qaala sallaytu wara'a anabiyi sala allahu aleyh wasalam samurata bnuljundub waxa uu yidhi waxaan ku tukaday sallaytu waraa'a anabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga dabadiisaan ku tukaday yacni salaatu janaazo cala imra'atin gabadh ayaan ku tukaday nebiga sala allahu alay wasalam dabadiisa bimacnaa anuu nebiga ku xidhan oo la tukanaya ayaanu salaatu janaaso gabadh ku tukannay gabadhaasoo maatad dhimatay fii nifaasiha waxay ku dhimatay nifaaskii bay ku dhimatay dhalmadii ay umulaysay ayay ku dhimatay umushii bay ku dhimatay oo fii nifaasiha laga tilmaamayo bisababi nifaasiha ufiidu saabiya tahay sababtii nifaaskeeday ku dhimatay ama fii nifaasiha ay fii zamani nifaasiha ayay dhimatay way ummul raacday calaa kulli xaal way ummul raacday fa qaama waa istaagay nebigu sala allahu alayh wasalam wastahaa barhtankeeda halka ku beegan ayuu istaagay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa xadiiska salaatuljanaazuhu inay mashruuco tahay ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa imaamka salaatuljanaasaha ku tukanaya cidda ku dayanaysee ku xidhani ee uu tujinayaa sida salaadaha kaleba ay imaamka dabadiisa u safanayaan in imaamka dabadiisa ay safanayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadha marka salaatuljanaaso lagu tukanayo halka bartanka in laysku beegaayo dee qof dumare lagu tukanayo salaatuljanaaso bartankeedaa laysku beegayaa nin haddii lagu tukanayana halka madaxaa la yskaga beegaya oo imaamku iskaga beegaya inuu imaamku halka madaxa iskaga beegaayo raggana xadiis baa ku soo arooray gabadhuna hadday umul raacdo fadli ayaa u soo arooray oo inay markaa yeelanayso fadli shahiid inay yeelanayso yacnii shahiid fadligii ayay yeelanaysa waalmar'atu alatii tamuutu bijumcin marka fadli shahiid baa u soo arooray oo shahaadada waxaa loo qaybiyaa shahiidun fi dunya walaakhira iyo shahiidun fi alaakhira iyo shahiidun fi dunya laa fi laakhira waa alaaatu anwaac ifka iyo aakhiro mid walba waxaa shahiid noqonayaa oo shahiidun fi dunya walaakhirati noqonaya kii goobta jihaadka lagu dilay liajli illaahna u jihaaday isagoo muuminah ayuu ilaahay dartii u jihaaday waa shahiidun fi dunya walaakhira goobtii jihaadkaa lagu dilay muumin buu ahaa liajli illaah ayuu u jihaadayey wax mukhaalafaa ah lama iman muqbilan ghayra mudbirin ayaa la dilay wuxuu noqonayaa shahiidun fi dunya walaakhira adduunyadana axkaam shahiid buu leeyahay aakhirana fadli shahaadu yeelanaya mid labaad goobtii jihaadka laguma dilin laakiin sawaab shahiid baa la siinaya maana sida axaadiista qaarkood ay sheegayso almatcuunu shahiid almabtuunu shahiid alghariiqu shahiid ila aakhirihi dadkaa la yidhi markaa shahiid weeye waxaa loo jeedaa sawaaba shuhadaa ayay yeelanayaan shahiidun fi dunyaa waxaa laga tilmaamayaa oo aan aakhiro shahiid ahayn goobtii jihaadka waa lagu dilay laakiin qarad kale u dagaalamayey niyadiisa inagu ma ogsooninoo ma ogin axkaamta adduunyada waxaa lagula dhaqmayaa daahir bay ku dhisan tahay axkaamta adduunye ee sidii shuhadada ayaa loola dhaqmayaa sidii shuhadada loo aasi jirayna waa loo aasayaa laakiin aakhiro fadligii shahaadada yeelan maayo baabun fii taxriimi atasakhudi bilficli waalqowl wuxuu u baab yahay cadho in la muujiyo odhah iyo ficil ku saabsan inay xaaraan tahay marka masaa'ib ku yimaadaan bimacnaa in la baroorto oo sabir la'aan iyo qadarka in loo cadhoonayo iyo wax la mida waxyaalo ku tusinaya odhah iyo ficilba in lala yimaadaa inaynay bannaanayn waajibku wuxuu yahay hadday musiiba timaaddo in la sabro sabirkuna sunne maahee waa faral waajib weeye haddii laga tago waa lagu dembaabayaa sabirkuna wuxuu waajibayaa oo maxmuud yahay marka ugu horraysa ee musiibadu qofka ku dhacdo inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirka maxmuudkii wuxuu ahaaday oo qura marka ugu horraysee ruuxa musiibadu ku timaado laakiin hadduu baroorto oo naftiisa dhibo oo maryaha jeexjeexo oo iswaalo oo istuurtuuro oo qayliyo oo marka dambe uu daalo uu yidhahdo waa iska sabrayaa kaa fadligii sabirka ku heli maayo dembi weynna waa ku dhacay sabirkiina waa seegay waxa uu sameeyeyna waxay u taraysaa ma jirto musiibadii ka khafiifin mayso waxna u soo celin mayso naftiisunbuu loroo dhibaateeyey sabir taagwaa baa la yidhaahdaa sabir taagwaa marka sabirka maxmuudka ahi ee la ammaanay ee sawaabkii ajarka lagu helayaa waa marka ugu horraysa sabirka la sabro liajli illaahna loo sabro haba sabree haddaanu liajli illaah u sabrin oo uu is yidhaahdo ha la yidhahdo waa nin raga oo qalbi adag yaa wax sawaab iyo ajara ku heli maayo waxay noqonaysaa inuu istusnimo uga jeeday dembi baanu ka xambaaranaya marka ha la sabro liajli illahna ha loo sabro sabirkana sawaabkiisi iyo ajarkiisu waa weyn yahay innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo wafeeyaa oo loo dhammaystiraa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan bimacnaa sawaab fara badan ayaa la siinayaa baa looga jeedaa can abi muusa cabdillaahi bni qaysin alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam bari'a min alsaaliqati waalxaaliqati waashaaqa abu muusa alashcari oo magiciisa la odhan jiray cabdullaahi bnu qays wuxuu sheegay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay bari'a min alsaaliqati inuu ka beri noqday ta qaylinaysa ee wakhtiga musiibada qaylinaysa iyo waalxaaliqati ta timaha xiidraysa oo markay musiiba ku dhacdo timaha xiidraysa waashaaqati iyo ta dillaacinaysae jeexaysee maryaha dildillaacinaysa markay musiibadu ku dhacdo saddexda mid walba beri ayuu ka noqday xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey isagoo mawsuul ah bukhaarina wuxuu soo wariyey isagoo mucallaq ah qaola almusannifu musannifka kitaabka qoray waxa uu yidhi alsaaliqatu saaliqadu waa alatii tarfacu sawtaha cinda almusiiba waa ta sare u qaadaysa codkeeda marka musiibadu dhacdo taasaa waxaa la yidhaha saaliqa siin iyo saad mid walba waa loo isticmaalaa oo waxay culammadu yidhaahdaan haddii saad iyo qaaf ay kelmad ku kulmaan carabi ah siin in la akhriyaana bannaan marka alsaaliqa iyo alsaaliqa labadaba waa la yidhaahdaa qaala allahu tacaala salaquukum bialsinatin xidaad marka bisiini bay ku soo aroortay qira'ada musxafka bisiini ayay ku soo aroortay marka salaqa iyo salaqa labada mid walba waa codka qaylada ee la qaylinayo weeye waxaase hadda loo jeedaa wakhtiga musiibada in la qayliyo markii musiibadu timaadana waxaa la rabaa in la sabro saasaa la rabaa oo waajib ah sunne maahe waa faral la sabirka bnu lqayim wuxuu ka qoray sabirka kitaab buu ka qoray mujallad ah oo aad mufiid u ah waxaanu u bixiyey cidatu saabiriin dabacaadkii hore qadiimka ahaa waxaa lagu taabacay cuddatu saabiriin maxayse muxaqiqiinta qaarkood ay tilmaameen siduu arjaxa ku yahay magaca kitaabku waa inuu cidatu saabiriin yahay wacada yacidu cidatan saasuu ku saxan yahay maaddatu sabri qur'aanka aad bay ugu soo aroortay boqol goor in ka badan baa ishtiqaaqiyadeedu qur'aanka ku yimaadeen oo maaddadaasi ku soo noqnoqotay muhimmadda uu leeyahay sabirku ayay taasina tilmaamaysa bal xadiiska kale aan ku darno can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaal nusakha qaarkood waxay qorayaan xadiiskan meel dambe laakiin sheikha kitaabka sharxay taysuurulcallaamka ayaa wuxuu yidhi horaan u soo mariyeyoo munaasabada uu xadiiskan kale la leeyahay aawadeed baan ugu xijiyey oo sidii sheikhu u qoray aan u khilaafay si labada xadiisee labaduba niyaaxada ku saabsan yihiin ay isugu xigaan yacni naxwa haada hadal siyaa shabbahaysa ayuu yidhi marka sidan baynu iskaga soconaynaa wa ilaa tartiibtiisu wuxuu ahaa laba xadiis dabadeed inuu dhaco can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaal laysa mina man daraba alkhuduuda wa shaqa aljuyuuba wa dacaa bidacwa aljaahiliyah rasuulku wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam laysa mina nagama mid ahaa man daraba alkhuduud kii garaacay dhabannada nagama mid aha dayruu naga yahay wa shaqa aljuyuub oo dillaaciyey jeebabka jeebabka waxaa loo jeedaa qoorta qamiiska dillaaciyey oo marada qoorteeda ayuu jeexay baa loo jeedaa jayb asal ahaan waxaa lo odhan jiray maa shuqa min althawbi liidkhaali alra'si meesha laga jeexo ama laga gooyo marada si madaxa looga saaro kaas baa waxaa la yidhaahdaa jayb ayaa la yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa qoorta ayaa looga jeedaa qur'aanka markay ku soo aroortayna macnahaasaa looga jeeday walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihin yacnii foodadahooda dumarku ha ka yeelaan oo ha ku dhirbaaxaan halkaa qoortooda markaa ha ku dhirbaaxaan oo bimacnaa waxaa weeye ha ku qariyaan oo qoortoodaasi yaynay muuqanin waagii hore luqada carbeeda asalka ah kan lacagta lagu ritee jeebka aynu u naqaanno jeeb lama odhan jirin waa istilaax xaadis oo soo darriyey waxayse culammadu yidhaahdeen macnihii asalkaa calaaquu la leeyaho dee jeebka laftiisa waa la soo gooyaa oo inta gaar loo soo jaraa marada jeebka laga dhigaayo dabeedna markaa lagu talaa marka goyntii waa ku sugantay oo jaaba jawban wa jayban waxaa loo isticmaalaa goynta jaabu asakhra bilwaad marka macnihii saasuu calaa qawla leeyihi wa shaqa aljuyuuba jeebabkana ciddii dildillaacisaa jumlada silatulmawsuulkaay ku cadfan tahaye nagama mid aha yacni qoorta maryahooda ama diricyadooda ama qamiisyadooda yacni markaa dilaaciyaa laga tilmaamaya wa dacaa bidacwa aljaahiliya ku yeedha yeedhmo jaahiliya ku yeedha ciddii ku yeedhaa yeedhmo jaahiliya isaguna nagama mid ahaa ee dayruu naga yahay xaddiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim qofka muuminka waxaa ku waajiba hadday musiiba ku dhacdo inuu sabro hadduu nicmo helana inuu shukri naqo labadaa xaaladoodna qofku ka bixi maayo ama nicmuu ku sugan yahay ama musiibuu ku sugan yahay waxaa dhici kartaa inuu wakhtiyada qaarkood geesna nicmo kaga sugan yahay oo shukri naq ku waajibayo geesna uu musiibo kaga sugan yahayoo uu sabir ku waajibayo ila nicmooyinkii waa fara badan yihiin nicmooyinka ilaahayna lama koobi karo caqligu waa nicmo caafimaadku waa nicmo xooggu waa nicmo xooluhu waa nicmo quruxdu waa nicmo sumcadda wanaagsanee qofku yeeshaa waa nicmo ubadku waa nicmo yacani nicamka ilaahay aad bay u fara badan yihiin diinta iyo islaamnimadu waa nicmo haddii ilaahay markaa qofka solon siiyo waa nicma cadiima oo nicamka ugu weyn sunnada inuu sii waafajiyaa waa nicmo cadiima daacada inuu waafajiyaa waa nicmo dalabulcilmiga inuu waafajiyaa waa nicmo wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ashyaa yar baynu tusaalaynaye haddaad doontaan inaad tirisaan nicmooyinka ilaahay ma koobi kartaan oo tiro kuma koobaysaan ruuxu wuxuu dareemayaa marka uu nicmo waayo ayuu wuxuu dareemayaa nicmadaa ka maqan markaasuu tegaya nicmataani maqbuulun fiihimaa kahiiru min annaas alsixatu waalfaraaq xataa firaaqada ayaa nicmo ah nicam fara badan qofku wuxuu tabayaa markuu waayo dad fara badani waxay moodayaan nicmadun inay tahay ubadkiiyo xoolaha war nicmadu intaa kuma koobna waa laga weyn yahay nicmada diinta ka weyn nicmada adduunyada nicmatu ddiini acdamu min nicmati addunya nicmada diintaa ka weyn nicmada adduunyada marka waxa weeye waa in nicamka ilaahay la aqoonsadaa dad baa waxay moodayaan markay xoogaa xoolo waayeenoo faqri iyo dhibaato xagga ay ka dareemeen ka annahu inaanu ilaahay u nicmaynba inay u qabaan maana qaldan yihiin dadka qaarkood oo ilaahay xoole siiyo ubad siiyey ayaa haddana waxaa lagu imtixaanay xanuunno haddii la odhan lahaa wax allo waxaad haysato caafimaad ma lagugu beddelaa ee xoola ah waa yeeli lahaayeen waxaa laga yaabaa inuu taajir yahay laakiin nicmadii uu xoolahan ugu raaxaysan lahaa inay ka maqan tahay waxay carabtu ku mahmaan asixatu taajun calaa ru'uusi alasixaa laa yaraahu ila almardaa caafimaadku waa taaj dadka caafimaad qaba madaxooda saaran taaj dul saaran weeye taajka dadka caafimaadka qabana dhalada ka saaran dadka xanuunsanaya mooye cid kale taajkaa ma aragto kaasaa og nicmada ka maqan bal caafimaadka markaa ilaahay ku siiyey xubin kasta oo dhibaata kaaga timaado waa arrin aad iyo aad u weyn jidhkii oo dhan haddii caafimaad lagu geliyey hadday caqligii tahay hadday jasadkii tahay hadday weeye tahay wadnaha keliyaha beerka yacni waxa weeye ma tirin karro anwaacda jidhkiisoo dhan haddii caafimaad loo wadageliyey waxay noqonaysaa nicmooyin fara badan baa ku saabsan caafimaadka keliya dad baa la xadaa dad baa waxa weeye xanuunno khatari hayaan dad baa intaasoo xanuun isu galeen qaar baa bukaan socod ah qaar baan habeenkii ledin qaar baa la soo fadhiisiyaan fadhiisan karin qaar baa kaadida laga qaadayaa yacani waxa weeye iyagii baa maraatib ah markaa nicmooyin badan baa ku saabsan xagga caafimaadka keliya cajaban liamri lmu'mini inna amrahu kullahu lahu khayr wuxuu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam arrinka qofka muuminka inuu la yaab leeyahay in asaabathu saraa'u shakara fakaana khayran lah wain asaabathu daraa'u sabra fakaana khayran lah walaysa dalika ila lilmu'min hadday barwaaqa haleesho iyo nicmo waa shukri naqayaa qofka muuminkii khayr baynay u noqonaysaa hadday dhibaata haleeshona waa sabrayaa oo khayr baa sabirkaasi u noqonaya sidaasna cidaan muumin ahayni ma laha masaa'ibta waa in la taxamulaa waa in la adkaystaa dadka qadarka ilaahay aan rumaysnayn waxa dhacdaa musiibo yar oo ku timiba waxaa laga yaabaa naftiisaba inuu u dilo waa inaad ogaataa wax kastoo kula kulmaa inay yihiin biqadar waaclam anna maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii ku haleelaa ma ahayn marnaba qaarku seegi lahaa si kastaad xeelad ula timaaddo si kastaad u dadaasho wixii ku haleelay kuma seegi lahayn wax ku seegayna marnaba kuma halin lahayn qadarka ilaahay waa in la rumeeyaa waa in lagu sabraa musiibadu markay ruuxa ku dhacdo waa inuu yidhaahdaa inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun allahumma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha sidaa waa inuu yidhahdaa hadduu argagaxo oo uu markaa iswaalo oo uu qayliyo oo uu hoogayay ba'ayay maantaba la guro oo dharka la jeexjeexo oo laystumo oo layska dhiijiyo oo xishoodkii la tuuro wax alla wax kuu soo noqonaya ma jiro dembina xambaarata waxaad ka faa'iidayna ma jirto dembina xambaarata markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu inoo sheegayaa in layska ilaaliyo baroorta in aad iyo aad laysaga jiro alsaaliqa iyo waalxaaliqa iyo washaaqa maxaa loo yidhoo loo ta'niisiyey waxaa dhadiga looga dhigay badiba cidda baroortu ka dhacdaa dumarka weeyi dumarka qaarkood baa baroortu ka dhacdaa ragga waa jiraan qaar baroorta laakiin waa yar yihiin ee baroortu dumarkay u badan tahay maadaama iyaga u badan tahay ayaa bari'a min alsaaliqati waalxaaliqati waashaaqah xadiisku sheegaya waxyaalaha qaarkoodna waa odhaah oo waa qayladaa lala qaylinayo ee hoogayay ba'ayay la odhanaayo ama hoognayay ba'naya la odhanayo kan buu ahaa sidan buu ahaa buur buu ahaa kadaa buu ahaa caynkan buu ahaa yacnii waxaa la shubayo isagii meydkiina dhib bay ku tahay ruuxanna dembi buu xambaaranayaa wuxuu ka faa'iidayaana ma jirto dee marba haddaanu waxba ka faa'iidayn maydkii inuu ku dhibo yaa isaguna naftiisa uu ku dhibo ma ahee sida saxdii waa inuu sabro oo waxa anfacaaya ku hadlo xadiiska kale wuxuu tilmaamayaa laysa mina man daraba alkhuduuda wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya wa dacaa bidacwa aljaahiliya culammadu waxay yidhaahdeen aljaahiliya waa gaalnimada yeedhmada jaahiliguna waa maxay waa gaaladu waxay ku yeedhi jireen marka baroortu waxay ka mid tahay dacwa aljaahiliya casabiyada in lagu baaqo oo layatollah iyo reer hebelaay yaa qolo heblaaye ahay in la yidhaahdo yaa xisbi hebel ahow waxaa lagu musannaabaya ama qabiil ha noqoto ama xisbi iyo guruub ha noqoto ama magaalo ha noqoto ama gobol ha noqoto yacni waxa weeye dhammaan haddii la ysugu baaqo in la ysugu hiiliyo waxay noqonaysaa dacwa aljaahiliya xataa madaahibta dhexdooda haddii markaa la tacasubkaa lala yimaado iyo tawaa'ifta oo la yidhaahdo yaa fulaaniya yaa shaaficiye ah iyo yaa xanaabile ah loogu kala tacasubo ama dawaa'ifta haddii loogu kala tacasubayo oo laysugu baaqayo oo laysugu hiilinayo lafteedu waxay noqonaysaa dacwa aljaahiliya haddii la yidhaha tollaa iyo ikhwaan ah iyo tollaa iyo ictisaam ah iyo tollaa iyo salafiye ah waxay noqonaysaa dacwa aljaahiliya xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo arooray laba inan oo midna uu muhaajir yahay midna uu ansaar ka mid yahay ayaa isku yaro dhacay markaasaa midkoodka kale laaday markaasaa midna wuxuu idhi yaa lal ansaar midna wuxuu idhi yaa lalmuhaajiriin tollaa iyo ansaar ah iyo tollaa iyo muhaajiriin ah nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha fa innaha muntina ma yeedhmo jaahiliyaa isugu yeedhaysaan anigoo dhexdiinna jooga yeedhmada jaahiligaa maxaa noqday yaa lalmuhaajiriin yaa lalansaar hadda erayga almuhaajiriin iyo alansaar waa asmaa sharciya waa magacyo sharci ah ilaahay iyo rasuulkiisaa ku magacaabay qur'aankay ku soo aroortay magac madmuuma ma aha waa laba magacoo wanwanaagsan camal khayrana loogu magacaabay والsaaبقuuna الأwluuna min almuhاaجiriina والأnصاr والadiina اتaبcuuهm bإxsاn رadي الله عanهm للفqراء المهاaجiriina الadiina أخرجuu min diyaarihim والadiina تbwأu الdaara واliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim iyaguna ansaartay ku saabsanay iyadoo labadii magaca yihiin laba magacoo sharci ah ayaa haddana markii loo adeegsaday si qaldan oo ay noqotay in markaa la dalbayo labadan magac in la ysugu hiiliyo waxa uu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inay tahay yeedhmo jaahiliya abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhirikum dalabada iyo ardayda mashaayikhda ahlusunna ay kala leeyihiin hadday u kala tacasubaan oo midna uu yidhaahdo yaa dalabadii sheekh hebelah yaa tallaahi iyo ardaydii sheekh hebelah ardayda ibnu cuthaymiina ama ardaydii albaani ah waxay noqonaysaa dacwa aljaahiliya kullu daalika waxay soo gelayaan yeedhmadii jaahiligaay soo gelayaan marka waa mawduuc ballaaran dacwa aljaahiliya niyaaxadina waa ka mid iyo baroorti dacwa aljaahiliya ka mid casabiyadii qabaa'ishuna waa ka mid casabiyada tawaa'ifta dhexdooda waa ka mid kullu daalika waxay soo gelayaan dacwa aljaahiliya macnahana shaykhulislaam wuxuu ku caddeeyaa kitaabkiisa iqtidaa'u siraat almustaqiim kitaabkaasna waa kitaab qayima oo mufiid ah oo aad iyo aad u faa'iido badan weeye laysa mina maxaa looga jeedaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen laysa minnaa muraadka looga jeedaa ma aha inay gaalo yihiin iyo beri a ah, waa ka beri noqday inay gaalo yihiin lagama tilmaamaayo ee waxaa laga tilmaamayaa yacni hadyigayaga iyo dariiqadayada kuma sugnaa laga tilmaamayo loogamana jeedo waa gaalo zalle sheikh laga soo naqliyey culammadii hore ee salafka ka mida zalle laga soo naqliyaa jirta oo sufyaan waxaa laga soo raray inuu yidhi laysa minnaa waxaa looga jeedaa laysa mislana annaga nalama mid aha oo misli nalama aha culammadu waxay yidhaahdeen hadalkaasi waa zallo sheekh caalimo weyn oo imaama ayaa waxaa dhici karta mas'ale inuu ku simbirixdo shay qalada sheego culammadu waa radiyeen arrinkaas oo waxay yidhaahdeen oo ruuxa aan sidan samaynini ma wuxuu noqonayaa misla nebiyu sala allahu alayh wasalam oo nebiga mid la misliyuu noqonayaa miya abadan nebiga misli lalama noqonayo lamana gaadhayo martabadiis man ghashanaa falaysa minna man lam yaqusha yakuunu misla anabiyi sala allahu alay wasalam bay culamada qaarkood yidhaahdeenoo ku inkireen alimaam abu cubayd kitaabkiisa aliimaan hadal noocaasa waa ku soo naqlinaya waana radinaya isagoo sheikha hadalka laga soo naqliyey tilmaamaya inuu ka mid ahaa mashaayikhdii waaweynayd ee cilmiga weelaysay laakiin arrinkaas inuu khalad yahay baraarujinaya marka waxaa laga tilmaamayaa hadigayga ee dariiqadayada wanaagsan kuma sugna ee waa ka baydhsan yahayoo mukhaalafo sharciyu ku jiraa baa laga tilmaamaya waxayna culammadu ka qaataan shayga oo nebigu yidhaahdo sala allahu alay wasalam leysa mina man facala kada in dembigaasi noqonayo min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid noqonayo aanu saqiiro noqonayn wa kada waxaa la mida baraa'ada cidda ilaahay ama rasuulkiisu ka beri noqdaa isaguna wuxuu noqonayaa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu la yimi ayuu noqonaya baraa'adu waxay noqotaa mar baraa'a dhammaystiran marna waxay noqotaa baraa'a aan dhammaystirnayn ciddii gaala ah beri noqoshada laga beri noqonayaa waa bara'a kaamila oo kulliyan looga beri noqonayo ama ciddii milladda aan ka bixin dee afcaashooda qaarkood baa laga beri noqonayaa ee waxay ku wanaagsan yihiin lagama beri noqonaayo marka baraa'a kulliya ma ahee ama baraa'a kaamila ma ahee waxay noqonaysaa bara'a naaqisa oo waxa xunay la yimaadeen baa laga beri noqonayaa ciddii wanaag iyo xumaato labadaba la timaaddaa oo asalkii iimaanka la timaada laakiin xumaansho kale haddana la timaada sida dembiye kabaa'ir oo kale la timaadda waatay culammadu yidhaahdaan yuwa'laa min wajhin wa yucaadaa min wajhin gees waa lagaga weli yeelanayaa oo iimaankooda aawadii baa looga weli yeelanayaa oo laga jeclaanayaa min haadihi aljiha gees kalena waa laga nacayaa oo xumaanta ay ku sugan yihiin aawadeed baa loo nacayaa marka de way qaybsamaysaayo gees laga nacayiyo gees laga jeclaanaya mid walba waa yeelanaysa allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam ilaah waxaan kaaga beri noqonayaa waxaa khaalid sameeyey waxaa laga tilmaamayaa ficilkaa khaaskee uu la yimi oo nimankii yidhi saba'naa saba'naa oo aslamnaa garan waayey inay yidhaahdaan uu laayey isagoo u qabaa inay gaala yihiin ficilkiisaasuu ka tabarru'ay nebigu sala allahu alayh wasalam laakiin si kulliya ugama tabarru'in khaalid ugama tabarru'in can caishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi lamma ishtaka annabiyu sala allahu alayh wasalam markuu nebigu cawuday bimacnaa xanuunsaday dakarat waxay sheegtay bacdu nisaa'ihi dumarkiisii qaarkood waxay sheegeen kaniisatan kaniisad bay sheegeen kaniisaddaasoo ra'aynaha ay ku arkeen nusakha qaarkoodna ra'ataha bay qorayaan nusakha qaarkoodna ra'aynaha bay qorayaan marka labada mid walba nuskaa qoraysa dumarka arkayna waxay ahaayeen sida xadiiskaba ku sugan ummu salame iyo ummu xabiibay ahaayeen marka ra'ataha haddii la yidhahdo mid baa la sheegayaa taasi ay ku aragtay biardi alxabasha ra'aynaha haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa ay dumarkaasi ku arkeen biardilxabashati dhulka xabashida yuqaalu lahaa kiniisaddaasoo la yidhaahdo maariyatu maariye la yidhaahdo maariya waxaa loo jeedaa bimacnaa maryama wa kaanat waxay ahaan jirtay ummu salamata ummu salamo wa ummu xabiibata ummu xabiibo radia allaahu canhumaa labadoodaba ilaahay raalliha ka noqdee atataa qaar labadooduba tegey ardal xabashati dhulka xabashida qaar tegey bay ahaayeen waxay ka mid ahaayeen saxaabadii u hijrooday ardulxabasha ummu xabiiba wa binti abi sufyaan magaceedana waxaa la odhan jiray ramlah marka wakhtigay u hijroodeen kamay mid ahayn zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo xaasaska nebiga kamay mid ahayn markaas waadan baa nebigu sala allahu alayh wasalam guursan doonaa ummu xabiiba waxaabuu guursaday iyadoo ummu xabiiba xabasho ku maqan tahay fii ardi alxabasha ummu salamana mar dambuu guursaday ummu salamana waxay ahayd eh, binti abi umaya fadakarataa waxay sheegeen labadooduba min xusnihaa quruxda kiniisaddaa wax ka miday sheegeen iyo sida loo qurxiyey loo dhalaaliyey wa fiiha waxay kaloo sheegeen sawirro ku sugnaa kaniisaddaas wakhtigay sheegayaan nebigu sala allahu alay wasalam waa xanuunsanayaan oo weliba maradulmowt buu ku sugan yahay xanuunkii sakaraadka fa rafaca ra'sahu rasuulku sala allahu alayh wasalam madaxiisa saru u qaaday sala allahu alayh wasalam wa qaala wuxuu uhi ulaa'iki kuwaagaa si aad sheegaysaa idaa maata fiihim arajulu asaalixu markuu dhinto dhexdooda nin wanaagsani uu dhinto ama miday nin wanaagsan u qabaan markuu dhexdooda dhinto banow calaa qabrihi masjidan waxay ka dhisi jireen xabaashiisa korkeeda masjid bay ka dhisi jireen uma sawaruu fiihi tilka suwar dabeedna waxay sawiri jireen sawirradaas ayay sawiri jireen ulaa'ikii shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaagaasi waa kuwa khalqiga ugu sharka badan ilaahay agtiisa bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska bal xadiiska labaadna aan ku darno can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi fii maradihi aladii lam yaqum minhu xanuunkiisii aanu ka kicin ee uu sababtiisa u dhintay xanuunkaa gudihiisa wuxuu ku yidhi lacana allaahu alyahuuda waannasaara ilaahay ha nacdalo yahuudiya nasaara sababta lacnaddu waa maxay ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waa jumlo caddaynaysa sababta lacnaddu u haleeshay kaannahu su'aal qadarini ay jirto lama odhan lacana allaahu alyahuuda waannasaara wattakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid oo laguma cadfin waayo mawdican oo kale waawulcadfi in la keenaa laa yajuus su'aal muqadara laga jawaabayaa mar haddii su'aal muqadara laga jawaabayana cadfi ma geli karo waxay noqonaysaa maa sababu lacni markaasaa la yidhi ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid waxay ka yeesheen oo ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim xabaalihii nebiyadooda masaajida masaajid bay ka dhigteen meelo lagu tukado qaalat waxay tidhi caaisha walowlaa daalika haddaan kaasi jiri lahayn oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sidaa yidhi oo u nacdaray yuhuud iyo nasaaro inay xabaalihii nebiyadooda ka dhigan jireen masaajid haddaan taasi jiri lahayn la ubriza qabruhu waa la muujin lahaa nebiga sala allahu alayh wasalam xabaashiisa oo meel bannaan baa lagu aasi lahaa ilaa nebiga sala allahu alayh wasalam xabaashiisii lama muujinoo bannaan laguma aasine gurigiisii baa lagu aasayoo qolkii caaisha gudihiisa ayaa lagu aasay halkuu ku nafbaxay baa lagu aasay hayra annahu khashiya an yutakhada masjida khushiya iyo khashiya labadaba waa loo xarakeeyey ha yeeshee nebigu wuxuu ka baqay sala allahu alayh wasalam in masjid laga dhigto khashiya haddii la yidhahda isagaa ka baqay weeye khushiya haddii la yidhahdana waa laga baqay weeyaano saxaabadaa ka baqdaa loo jeeda waxaa laga baqay in masjid laga dhigto bimacnaa meel lagu tukado xabaasha nebiga sala allahu alay wasalam dusheeda in laga dhigto ayuu ka baqay sidaasaa loogu aasay gurigiisi loogu aasay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa xabaalaha in la dhisaa inaynay bannaanayn dhisitaanka xabaalaha la dhisayaana inay ka mid tahay gaalada markaa waxyaalihii ficiladooda ahaa iyo caadadooda ahaa inay ka mid tahay marka tashabbuh gaaladii la shabbahaayo ayaa ku jirta waana waxyaalaha sababta ama wasiilada u ah shirkiga ama gaalnimada oo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen gaalnimadu siday ku eh, soo darriday shirkiga ilaahay loo shariig yeelaa ee laga gaaloobaa asalkeedu waxay ahayd xabaalaha in lagu fitnoobay qawmu nuux ayaa ugu horreeyey shirki wuxuu ku soo darriyo dad saalixiin ay ku fitnoobeen ayaana gaalnimadaasi ugu timi haaulaa'i asmaa'u rijaalin saalixiin waa asarka ibnu cabbaas uu tilmaamaya bukhaari saxiixa ku soo wariyey tilmaamaya weddi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq iyo nasri inay ahaan jireen dad saalixiina magacyadood markii ay dhinteen ayaa shaydaanku ku yidhi intuu u yimi oo ay dadkiina aad uga argagaxeen war sawirra sameeya sawirradaa markaas soo qortaan oo looxaan ama markaa waxa weeye wax la mid a ka soo dhigtaan sawir caynkaasoo taagan yacni soo sameeya meelaha cibaadadana dhiga isla markii ugu horraysayba shaydaanku kuma odhan caabuda waayo dadkaa hore ogaa inayn iyagu caabudayn wuu garanayaa shaydaankuna wuxuu doonayaa dadka inuu lumiyo walow filma'aal walow wakhti dambaba ha noqotee sawirradii bay siday ku sameeyeen meelihii cibaadadana waa dhigeen qoladii hore taqaanay baa tagtay oo dhimatay dad dambe oo cusub baa yimi waxay yagii garaadsadeen oo ku barbaareen sawirradaasoo meelaha cibaadada yaalla cilmigina waa yaraaday waxay isweydiiyeen maxay aabbayaasheen iyo awowayaasheen ay ku samayn jireen sawirradan shaydaanku markaasu haddana intuu u yimi wuxuu ku yidhi way caabudi jireen caabuda sidii baa lagu caabuday waa markii ugu horraysay ee gaalnimadu dadka ku soo darrido ilaa asal waxaa ahaa islaamnimada tawxiidka iyo islaamnimada asal ahayd shirkigu waa taari shirkigu waa soo darriyey sababta noocaasaa shirkigu ku yimi in ilaahay loo shariig yeelo laga gaaloobaa saasay ku timi marka waxaa laga qaadanayaa wasaa'isha shirkiga in laga fogaado layska ilaaliyo waxaa laga qaadanayaa sawirrada waxa nafta leh sawirradoodu inaanay bannaanayn oo xaaraan yihiin waxaa laga qaadanayaa sawirro in markaa la sudo meelaha cibaadada inay ka mid tahay waxyaalahay gaaladu isticmaali jireen marka sawirku waa khatar waxaa laga qaadanayaa gaaladu inay samayn jireen nin wanaagsani markuu dhinto inay xabaashiisa masjid ka dhigan jireen sawirradana ay ku sawiri jireen marka culammadu waxaydhahaan jamacu bayna fitnatayn cadiimatayn laba fitno waa weyn bay kulmiyeen ya yacni fitnatu tasaawiir ama tamaasiil fitnadii sawirada iyo fitnadii qubuuraha labada mid walibana fitnay sababays ulaa'ikii shiraaru lkhalqi cinda allah tashabbuha gaaladu ma bannaana man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waa laynaga reebay gaalada inuu shabbahno isu ekaysiino waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam siduu ummadda ugu nasteexaynay waxaa laga qaadanayaa waxa markaa dadka tawxiidkooda waxyeelaya iyo waxyaalaha diintooda dhibaataynaya walow tawxiidkoodaba yaanu markaa wada burine in laga digayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam nusxi u naseexaynayo ayuu uga digaya ulaa'ika shiraaruulkhalqi cinda allah shiraarulkhalqi maxay ku noqdeen dee waxay ku noqdeen waxa ay samaynayaan marka waxaa laga qaadanayaa ciddii xabaal ka dhigata masjid ka dhigata oo sawirradaana ku dul sawirta in iyadana nafsulxukmi ku rumoobayo waayo shiraaru lkhalqi waxay u noqdeen libinaa'ihim calaa qabri alsaalix masjidan waataswiiru fiihi tilka asuwar yacni waxaa weeye inay labada arrin la yimaadeen bay shiraaru lkhalqi ku noqdeen waxaa laga qaadanayaa yuhuud iyo nasaare marka la nacdalayo jinsi ahaan in laysaga nacdalayo ma ahee ficil xunay la yimaadeen daraaddeed baa loo nacdalayaa nasabkooda daraaddii maaha waxa loo nacdalayaa lacana allahu alyahuuda waannasaara waxaa dhici karta caamada qaarkood inay moodaan waxa yuhuud iyo nasaare loo nacdalayaa inay tahay dee nasabkooda daraaddii mase ahaa caynkaas yaa meeshay ka dhasheen iyo nasabka ay leeyihiin maaha waxa loo nacdalayaaye waa diintoodi iyo ictiqaadkoodu iyo ficilkoodu xumaanshuhu xon yahay daraaddeed baa loo nacdaray sababu lacni hadda waa maxay ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid xabaalihii nebiyadooday ka yeesheen masaajid ashyaa kaloo xun way lahaayeen laakiin sababu lacni hadda waxa weeye waa mas'aladan qudha waayo nebigu sabab kale ma raacinin asbaab kale oo sidooda loogu nacdalayna waa jiraanoo waxaa dhici kartaa cid keliya in ashyaa mutacadidoo kala duwan lagu nacdalo oo la yidhaha sababtaana waa lagu nacdalay kanna waa lagu nacdalay kanna waa lagu nacdalay kanna waa lagu nacdalay saa la yidhahda qur'aanka waxaa laynoogu sheegay waxyaalaha lagu nacdalay inay ka mid tahay xumaanta inayna reebi jirin kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun markii la soo sheegay lacnadda dabadeed ayaa sababtan la sheegay marka mid waliba waa sababun mustaqilun lillacni maaha majmuucoo laysu geeyey baa lacnadda wada keensaday ee mid waliba waa sababun muqtadin lillacni waa sabab iskii ama gaarnimadiisa u keensanaya lacnadda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u fahmaan oo yidhaahdaan maya nimankan xumaano badan ay kulansadeen daraaddeed majmuuceedoo laysu geeyey ayaa mar keliya lacnadda wada keensaday oo waa gaaloobeen oo nebiyada qaar bay laayeen oo haddalla kufriyay ku hadleen oo ilaahay bay aflagaadeeyeen oo xumaantii bay reebi waayeen oo xabaalihii nebiyada iyo saalixiintay masaajid ka dhigteen marka majmuucoo laysu geeyaa lacnadda keensataye mid waliba gaarkeeda lacnadda uma keensan war sax maaha sidaas waa arrin qalada ah. imanka sharciga maxaynu ku haynaa ummatu muxamed markuu nebigu sheegaayo sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay ficillo badan oo cidda samaysa uu nebigu nacdalay lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam aakila alriba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa rawahu muslim fii saxiixi wuxuu rasuulku nacdalay sala allahu alayh wasalam ka ribada cuna ka ribada cunsiiya bimacnaa bixiya ya wa ribada ka cunoo kelii malcuun ma ahee xataa ka ribada bixiya ee ribada laga qaadaya waa malcuunun cala lisaani rasuuli sala allahu alayh wasalam carabka rasuulkaa lagu nacdana wa kaatibahu ka karraaniga ka ahee qoraya wa shaahidayhi iyo labada ka markhaatida wa qaala hum sawaa lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alraashiya waalmurtashi rasuulku wuxuu nacdalay sala allahu alayh wasalam ka laaluushka bixinaya waalmurtashiya iyo kalaaluushka qaadanaya taan oo kale waatay wadaadadu odhan jireen si ay uga xasuustaan waa ta'ku dheeflo ka markaa waxa weeye dheeftaa qaadanaya ama dheeftaas helaya ayaa iftacala laga keenaa iftacala fahuwa muftacilun irtashaa fahuwa murtashi waxaa soo aroortay ashyaa badan oo kale oo nebigu sala allahu alayh wasalam cidda samaysa u nacdalay lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam man camila camala qawmi luutin wahalumajara haddaad axaadiista u noqoto waxaad helaysaa camallo fara badan oo cidda samaysa mid walba nebigu nacdalay sala allahu aleyh wasalam ma waxaa la odhanayaa sababu lacni waxa weeye inay ashyaadaa wada sameeyeen majmuuca lagu wada nacdalay maya sax maaha mid waliba waa sababun muqtadin binafsihi lilacni mid waliba waa sabab gaarnimadiisa u keensanaya lacnadda saas aawadeed bay culammadu waxay ka deliishadaan dembi kasta oo lacnad lagu sheegay oo ilaahay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam cidda samaysa uu nacdalay waxaa laga qaataa inuu yahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid yahay halkaa waxaa inooga soo baxay xabaalaha nebiyada in masaajid laga dhigtaa keligeed inay tahay sabab keensanaysa lacnadda sida yuhuuddu markay sameeyeen lacnadda ay ugu sababtay ayaa haddii ummatu muxamed ay samaysana ay lacnad ugu sababaysaa ila wixii lacnadda keensanayay markaa la yimaadeen ishkaal waxay culammada qaar soo arooriyaan nasaaradu nebi keliya ayaa loo soo diray nebigaasina wuxuu ahaa nebi ciise calayhi salaatu wassalaam nebi ciisena waa la rafciyooo lama xabaalin ee samadaa loo kor yeeloo weli ma dhiman samadu ku sugan yihi xadiiskuna wuxuu sheegayaa ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid yuhuudda garan oo nebiyo badan baa loo soo diraye nasaarada nebigay xabaaleen ee masjid ka yeesheen xabaashiisii waa kii culammadu waxay yidhahdeen majmuuc oo laysku daray baa laga tilmaamayaa inay masaajid ka dhigteen xabaalihii oo qolada nasaaraduna saalixiintii ka dhimanaysay ayay masaajidda ka dhigteen xabaalahoodii sida xadiiska horeba aynu ku soo aragnay ulaa'ika idaa maata fiihim arajulu asaalixu banow calaa qabrihi masjidan nasaarana laga warramayey waayo ardulxabasha waagaa waxaa laga haystay yacni diinu nasaara weliba waxaa kaloo caddaynaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyaa weliba caddaynaya min xadiisi jundub oo tilmaamaya ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim wa saalixiihim masaajid waxay ka yeesheen xabaalihii nebiyadooda iyo saalixiintooday ka yeesheen masaajid marka qolada nasaaradu iyagu saalixiintii bay ka dhiganayeen xabaalahoodii masaajid ay ka dhiganayeen calaa kulli xaal waxyaalaha adilada laga qaadanayo axaadiistan iyo axaadiis la mida oo fara badan waxa weeyaan xabaashii in masjid laga duldhisaa inaanay bannaanayn xabaashaasi ha noqoto mid daakhil almasjid la soo gelinaayo ama ha noqoto mid eh, xaydaanka gidaarka masjidka mid laga saarayo laakiin qiblada laga yeelaayo mid waliba inay mamnuuc taa laga qaadanayo waxaana loo diidayaa saddan dariica waddada mafsada keenaysa awdis la awdaayo daraaddeed baa loo diidayaa xukunkaasina waa xukun muxkama oo baaqi ah oo aan la nasakhin waxaana caddaynaya nebigu sala allahu aleyh wasalam marar badan buu ka digey uuna reebay in saa lala yimaado axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa fa innii anhaakum can daalik waa idinka reebayaa axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa nahya sariixa laa tattakhiduu alqubuura masaajid xabaalaha masaajid ha ka yeelanina axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa lacnad cidda ka yeelata axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa inay shiraarulkhalqi yihiin qaarkood waxay sheegaysaa lacnad xataa aan ku qaydnayn yuhuud iyo nasaara lacana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam zaa'iraati alqubuur waalmutakhidiina calayha almasaajid yuhuud iyo nasaaro waxaa soo gelaya cid wal oo ka yeelata xabaalaha masaajid sawaa'un kaanuu min alyahuudi aw alnasaara aw min almuslimiina aw ghayrihim ama yuhuud ha noqdaan ciddaa ka yeelatay xabaalaha masaajidda ama nasaare ha noqdaan ama muslimiin ha noqdaan ama ghayrkood ha noqdaane in rasuulku nacdalay sala allahu alayh wasalam bay sheegaysa axaadiista reebaysa in xabaalaha masaajid laga dhigtaa waa axaadiis mutawaatira saxaabo fara badan baa soo wariyey oo dhowr iyo toban saxaabi baa soo wariyey marka waa xadiis mutawaatira saas aawadeed marnaba xabaalihii masaajidda lagama dhigan karo masjid lagama dul dhisi karo masjidka oo dhisanna xabaashii lama soo gelin karo oo masjidka laguma aasi karo masjidka iyo xabaasha waa in la kala saaraa laakiin masjid gudihii lagu aaso ma aha hadday dhacdo in la sameeyo oo dadka qaarkood ay masjid gudihii ku aasaan waajibku wuxuu yahay in laga saaro oo maydkaa loo naqliyo xabaalaha hadduu xataa ku dardaarmo mid masjid dhisay oo uu yidhaahdo masjidka laygu aaso gudihiisa dardaarankaasi waa dardaaran baatil ah in la fuliyaana ma bannaana haddii la fuliyana waa lagu dembaabayaa in la kala sooco la kala fasliyo la kala saaro masaajidda iyo xabaalaha in la kala sooco la kala saaro weeyi waajibku sidaas yadaa weeye culammaduna aad bay mawduuca uga hadleen kutubo badan baa laga qoray ashaykhu alcallaama maxamed ibnu caliy ashawkaani waxa uu leeyahay sharxu suduur bitaxriimi rafci alqubuur kitaab magaciisa saa la yidhahduu ka allifay culamo badanoo kale kutubay ka allifeen waxaase ugu fiican kitaabka uu qoray ashaykhu alcallaama maxamed naasiriddiin alalbaani mawduuca uu ka qoray oo la yidhaahdo taxdiiru saajid min itikhaadi alqubuuri masaajid waa kitaab muhimun jiddan ah mawduucana ku saabsan dadka qaarkood ba haddaba waxay yidhahdeenoo casrigan jooga xabaalaha in masaajidda laga dhigto ama markaa maydka lagu aaso masjidka gudihiisa mar baa la manciyeyoo waa wakhtigii hore laakiin markuu iimaanku dadka ku raasukhay dabadeed waxay noqotay xukun la zuuliyey oo mansuukh mid mucaasiriinta ka mida ayaa mawduucaas risaalo ku saabsan qoray waxaabuu u bixiyey ixyaa'u lmaqbuur min adilati istixbaabi albinaa'i cala alqubuur waa cunwaanu risaala waa mid lunsan aqoon waa lahaa laakiin ruuxu hadduu sunnada ka weecdo ou hawadiisa raaco oo khuraafaadkiiyo abaatiisha uu doonaayo inuu u nusreeyo adilladu aynay solaynin ishkaalaad iyo ictiraadaad iyo caqliyaad inuu isticmaalo dee wuxuu doono iska odhanaya mawduuca adiladu aadka u diiddu wuxuu leeyahay waaba mustaxab in xabaalaha la dhiso mid la sunneeyo mustaxaba weeye oo ruuxa markaa maqbuurkee la aasay in la soo noolaynayaa ku tusinaysaa in la dhisaa inay mustaxab tahay xabaashiis wuxuu i sheegtay cilladii loo diidayey waxay ahayd in lagu fitnoobo in laga baqayo qaacidaduna waxay tahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunkuna cilladuu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaashabo oo mar haddii cilladii loo diiday ay meesha ka baxday waxay noqonaysaa xukunkuna inuu raacayo aynay mamnuuc marka ahayd sheekh albaani waxa uu ku sheegayaa risaaladiisa waanu ku radinayaa waa midda koowaad ee sheikhu wuxuu odhanayaa cillada loo diiday ma oo keliya fitna lagu fitnoobo in looga baqayo keliya ma aha waxa loo diiday ee waa jus cillada ka mid a ee waxaa ku jira waa midda koowaad ee waxaa ku jira tashabbuh bilkufaar iyaduna waa mamnuuc waxaa ku jira marka waxa weeye yacni dariica inay u tahay in la caabudo iyaduna waa markaa shay labaad israaf inuu ku sugan yahay waa shay saddexaad bidcatan fiddiin inay tahay waa shay afraad marka ashyaadaasoo dhan baa loo diidayaa ee cilladu ma aho keliya waa juz cilladii ka midee in lagu fitnoobo in laga baqayo waa midda kale iimaankiibaa dadka ku raasuqo cilladii baa suushay cilladuma waxay suushay fii xayaati rasuuli sala allahu aleyh wasalam mise bacda wafaatihi markuu nebiga la oofsadee u dhintay dabadeed bay cilladu meesha ka baxdoo suushay oo tagtay mise markuu nebigu noolaa muslimiintu waxay isla oggol yihiin buuhi wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam inay diinta kamaalkeedu badnayd saxaabadana iimaankoodu kaamil ahaa marka in la yidhahdo wakhtigii nebiga iimaanka saxaabadu ma dhammaystirmine bacda wafaatihi bay dhammaystirmay de waa arrin baatila ah. aan sax ahayn waatay saxaabadu yidhahdeen markii uu nebigu saa loo oofsadayba intaannaan ka faraxalan aaskiisii baanu qalbiyadayada qoonsannay in wax markaa waxa weeye naga nuqsaameen markii baannu qoonsannay bay yidhahdeen ta kale axaadiistu waxay ku caddahay sakaraadkii nebigu inuu ka digayey riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa sida xadiiska jundub ibni cabdillaah oo muslim saxiixa ku soo wariyey qabla an yamuuta bikhamsin ayuu sidaa yidhi shan habeen ka hor geeridiisii ayuu nebigu reebay in xabaalaha masaajid laga dhigto xadiiskan laftiisuna waa sheegayaa qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam fii maradihi aladii lam yaqum minhu lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid sakaraadkiibuu sidan ku odhanayaa isagoo hore uga sii digay caaisha waxay tidhi walowlaa daalika la ubrisa qabru taas haddii markaa waxa weeye aynay jiri lahayn sidaa inuu sheegay qabrigiisa waa la muujin lahaa bannaan baa lagu aasi lahaa laakiin waxaa laga baqay in masjid laga dhigto ama wuxuu ka baqay khashiye marka loo dabdiyo in masjid laga dhigto xabaashiisa saxaabadii waxay u qabeen inay muxkam tahay sidaas aawadeed bay uga taxadireen nebigana masjidka laguma aasin gurigiisii baa lagu aasayoo xujratu caaisha ah markii halkaa lagu aasay waadan baa boqorrada qaarkood ay xaydaankii masjidka soo geliyeen qolkii ee mid masjidka gudihiisa lagu aasoo saxaabadu ku aaseen maaha mid ay saxaabadu markaa masjidka xaggan u fidiyeen oo xaydaanka masjidka ay soo geliyeen qolkana ma aha boqorro ka dambeeyey ayaa sidaas yadaa ku kacay culammadii wakhtigaa joogtayna qaarkood waa ku inkireen meeshuu ku aasan yahayna waa gurigiisii mawdica uu ku aasan yahay masjidka marnaba kama mid noqon culammaduna waxayaan qalad bay ahayd in xaggan loo fidiye sida saxaabadu geesaha kale masjidka ugu fidiyeen in loogu fidiyey ahayd ee sidii saxaabada inta la khilaafo in xaggan qabriga loo fidiyo waxay ahayd qalad boqorrada qaarkood ay ku kaceen oo ay la yimaadeen ee mid nebiguna markaa uu ku dardaarmay ma aha miday saxaabadiisu sameeyeen ma aha miday saxaabadu ku dardaarmeen ma aha waa mid boqorro kale oo aan sunno iyo sharci u eegini ay sidaa ku tallaabsadeen saas aawadeed xujo sharciya noqon mayso markaa saas aawadeed calaa kulli xaal mawduucaa saasay tahay masaajidda laga dhiganayo xabaalaha korkooda waxay yidhahdeen culammadu waxay soo gelayaa in masjidnimo loo dhiso iyo inaan masjidnimo loo dhisine lagu dul tukado oo isagoo masjid ahaan aanu dhisnayn haddii lagu dul tukado xabaashii waa fii macna itikhaadihi masjida waxay la macno tahay in masjid laga yeesho kalay la macno tahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa arlada waxaa layga yeelay masjid meel lagu tukado iyo wax lagu tahaaro qaato meeshii lagu tukadaaba inay masjid tahay baa xadiisku sheegaya in marnaba xabaal lagu dul salaadaan salaatuljanaaze ahayn ma bannaana cidduu doonaba ha noqdo ama nebi ha noqdo ama saalix ha noqdo ama faajir ha noqdo yacnii cidduu doonaba ha noqdee caalim ha noqdo jaahil ha noqdo mid xabaashiisa in lagu dul tukadaa ay mashruuc tahay ma jiro maydku markuu aasan yahay salaatuljanaaze haddii ciddii aan ku tukani waa dhici kartaa inay salaatuljanaaze ku dul tukato maydkaa xabaalan laakiin salaad ilaahay loo tukanayo la rukuucaayo la sujuudaayo in xabaal lagu dul tukadaa mid bannaan maaha waana laynaga reebay marka khayrku wuxuu ku jiraa sida adiladu inoo sheegta in la raaco xataa ducada in lala dul doonto oo la yidhaahdo qabri hebel haddii laga dul ducaysto ducadu waa mustajaabo oo korkiisaa ducada lagu aqbalaa lafteedu sax ma aha ruuxan dhintay waxba ma haysto ducana ma ajiibaayo hadduu muslim ahaa isaga in loo duceeyaa saxdu tahay oo ruuxu marka hadduu dhinto camalkiisi waa go'ay isagaa duca u baahan xataa inaad tagtaad tidhaahdo ii duceeye inaad tidhaahdo yaa ruuxu weli loo qabay inuu ahaa amaba weli xaqiiqatan ahaa ama nebi xabaashii intaad tagtaad tidhahdo ii duce yaa rasuula allaahi ilaahay ii bari kuuma bannaana daliil bannaynayna looma hayo marka waxaa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu inoo sharciyeeyey marka xabaalaha la booqdo in la yidhaahdo assalaamu calaykum ahla adiyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun nas'alu allaha lana walakum alcaafiya antum salafuna wa naxnu bilasar waa ducaa lilmayt maydkaa loo ducaynaya isagii la baryi maayo isagiina waxba la weydiisan maayo marka waxa weeye sidaas yada ah waa in la yska ilaaliyaa in ghuluwi lagu sameeyo lagu talax tago xabaalaha ama la yidhaahdo waxa weeye iyagaa wax loo doonanaya loo raadsanayaa ama duca la weydiisanayaa ama xoolo la weydiisanayaa ama xeryo laga dul oodanayaa dadka qaarkood maxay yidhahdaan xabaalo waalid baa xoola laga helaa yaa xabaalaha waalid xoolaha laga helaya xaggee laga helaya ya waxa la yaab ah in la sheegaayo dadka qaarkood inay xeryo ka dul ooteen xabaalihii awowyadood mahmahdaa waa maqli jiray laakiin ma moodi jirin dadka qaarkood inay ficlanba xoolo iyagoo ka raadsanaya inay xeryo ka dul ootaan wax jira inay tahay laakiin waxaa loo sheegay inay dhacday ninbaa waxaa laga soo raray inuu yidhi anigu kama maqale waa layga sheegay awowgaygii hebel xeradan ka dul ootay markaan dhallinyarada ahaa weli way oodan waxaan arkay inbuu ihi odayaal waaweyn oo dee xerada ka dul oodanaya markaasaan ahna siday uga dul oodanayeen baan uga dul ootay buuhi waa xero dhagxan ah dhagxan ka samaysan sidii bay markaa u oodantay buu buuhi waar xoole laga helayaa xabaalo waalid ma jiro waalidna waxba kuuma hayo wuxuu ku siiyo ma hayo isagaa duca kaaga baahan camalkiisi waa khatinmoo waa go'ay adaa camalkaa weli furan yahay inaad adigu ilaahay barido oo isagana u barido naftaadana u baridaa ku saaran ee inaad isagoo wuxuu qabo aanad ka warqabin janno iyo naar meelu ku jiiran aanad ogayn aad isagii xaduurto oo halkaad wax tari lahayd aad tidhaahdo waxaan isii waxaan ii barakee xoolay isii kadaa isii yaa waxa weeye mid meesha ku jirta maaha can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam man shahida aljanaazata kii janaazada xaadiraa oo ka qayb galaa xataa yusallaa calayha ilaa korkeeda lagu tukanayo xaadiroo ka qayb gala falahu qiraad wuxuu leeyahy ajar weyn oo buur la mida ayuu leeyihi waman shahidaha ku kastoo xaadira janaazo xataa tudfana ilaa laga aasayo xaadira janaasada falahu qiraataan waxa uu leeyahay laba tuur oo waaweyn oo ajar ah oo laba buurood ka dhigan qiraadka xoolaha tuurka ahee faraha badan baa la yidhahdaa lacagta badani ay sidaa isu dul saarantah qiila waxa uhi wama alqiraataan qiraataanku waa maxay qaala wuxuu uhi milu jabalayni alcadiimayn waa laba buurood oo waaweyn oo kale bukhaari iyo muslim baa soo wariyey walimuslimin muslim waxa u sugan asqaruhumaa labada qiraad ka yar labada mislu jabali uxudin buurta uxudoo kale ayuu la mid ahaada xadiidkan waxaa laga qaadanayaa janaa'ista raacitaanka la raacayaa fadli inuu leeyahay wuxuu fadli u leeyaho ajarkaa ka helaya ragga ayaa ka helaya laakiin dumarku inay raacaan sidaynu shalayba soo sheegnay wax fadliya ajara kama helayaan janaa'ista raacitaankaay raacayaan wax ajara iyo fadliya ah kama helayaan culammadana waxay isugu hayaan dumarka nisbadooda makruuh bay u tahay hadday ka maran yihiin wax mukhaalafo ah iyo maya xaaraan bay ka tahay labadaa qowl bay culammadu ka leeyihiin waana culamada waynu soo sharaxnay waa ka soo hadallay laakiin culammada wax ka qaba ma ogin inay sunno u tahay oo ay ajar ka helayaan dumarku inay janaa'ista raacaan markaa saas aawadeed ragga ayaa arrinkani ku saabsan yahay waxaana la sheegay janaasada hadduu ruuxu raaco ilaa inta lagu tukanayo oo dabeedna marka ku tukado ka soo noqdo ajar buur la mida ayuu ka helayaa liajli liajlilah hadduu raacay waa hadduu ilaahay darti u raacay hadduu marka intuu ku tukado oo yacnii ilaa tukashadii waa raacay dabeedna waa sii raacay oo ilaa xabaalihii intuu raacay ayuu joogay ilaa intii laga aasay markaana wuxuu helayaa laba buurood oo kale ajar la mida ayuu helayaa hadduu liajli illaah arrinkaa u sameeyo marka waxay kutusinaysaa fadli weyn oo cadiima ah in laga helaayo janaa'ista raacitaanka la raacaayo waxaanay ka mid tahay xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin inay janaasooyinka raacaan ayay markaa ka mid tahay xabaalahana haddii la booqdo waa inay noqotaa ziyaara sharciya ziyaarada sharcigana waxay ku kooban tahay salaamta la salaamayo meydka assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'min waalmuslimiin wa in sha allahu bikum laaxiquun marka ruuxu naftiisii wuxuu ugu samafalayaa itibaaca uu sunnada raacay meydkana waa u samafalayaa wuxuu ugu samafalayaa ducada uu duceeyey waa ixsaan ililmeyit iyo ixsaan ilaa nafsihi naftiisa inuu u samafalaayo itibaac sunnadii uu raacayo inuu uga jeedo ducadiina marka waxa weeye naftiisana inuu u ducaynaayo meydkana u ducaynayo intaa wixii ka dheeraada inuu naftiisana u duceeyo meydkana u duceeyo sunnadii inuu fulinayana uga jeedo intaa wax alla wixii ka dheeraadoo ziyaaratu alqubuuri waxay noqonaysaa hayra sharciya hayru sharciyay noqonaysa midaan ziyaaradii sharciga ahayn ee khilaafsan waayo intaasaa sharcigu inoo sheega wixii ka dheeraada in lala yimaadaa waxay noqonaysaa bidco hadday tahay dadka qaarkood inay ku dawaafaan hadday tahay inay wax ku dulqalaan hadday tahay marka inay ka barakaystaan hadday tahay inay dhunkadaan hadday tahay inay yaga baryaan oo xaduuraan yacni waxa weeyaan iyo waxyaalaha la midka ah yacni waxyaalaha ay samaynayaan dhammaan waxay noqonaysaa mukhaalafaad sharciyay noqonaysa ishkaal fii asnaa'i darsi qulta min dacwa aljaahiliya an yuqaal ya lalikhwaan ya lalictisaam ya lasalafiya tacasuban liltawaa'if fahal isalafiyatu xizbun min alaxzaab aw taa'ifatu min altawaa'if laa shakka inay taa'ifa min altawaa'if tahay laakiin tawaa'iftu de waa qaybsamaanoo taa'ifo saxan iyo taa'ifo qaldanba waa leedahay hadda taa kama hadlayno oo waxa weeye kulluha fi nnaari ilaa waaxida dhammaantood inay firaq yihiin laakiin firqa naajiya waa firqatu min alfiraq laakiin waa kala khayr firqa daalla iyo firqa naajiya yacani waxa weeye waa kala duwan yihiin daa'ifa mansuura iyo daa'ifa mukhaalifa waa kala duwan yihiin laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq waa taa'ifa lakiin waa taa'ifa mansuura muxiqa waxaa jirta daa'ifa mukhadila yacni daa'ifa khaadila oo xaqa hoojisa aan u gargaarayn iyo daa'ifa mubtila oo baatil u saaxiiba laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum cala dalik xadiisku wuxuu u qaybiyey dadka alaaa dawaa'if daa'ifa muxiqa mansuura iyo daa'ifa khaadila xaqii waa garanaysa laakiin xaqa u nusrayn mayso caddaynna mayso iyo daa'ifa mukhaalifa laa yadurhum man khadalahum waa khaadiladii walaa man khaalafahum waa mukhaalifadii ta horena waa mansuura muxiqa marka calaa kulli xaal taas hadda kama hadlayno eh, laakiin eeg shaygu isagoo yacni markaa sidiisa u saxan baa haddana tacasub in lala yimaado yaa bani fulaan ama yaa lal fulaaniya in la yidhaahdaa dee sharci aynay ku dhisnayn ansaar iyo muhaajiriin way saxnaayeen yacni waxaanay ahaayeen laba magacoo sharciyay ahaayeen oo ilaah iyo rasuulkiisu bixiyeen camal wanaagsanna loogu bixiyey adnaa mukhaalafana aynay ku sugnayn haddana maca daalik si qalada markii loo adeegsaday oo la yidhi yaa lalmuhaajiriin yaa lal ansaar nebigu muxuu ku magacaabay sala allahu alayh wasalam dacwa aljaahiliya ya abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum marka hadda kama hadlaayo tan miyaa saxan mise tan baa saxan taas markaysaga bisarfi nadar iyadaan taa laga hadlin haddana markaa khusuuska mas'alada ku saabsan in la yidhaahdo yaa salafiya yaa lalikhwaan yadaynay sinnayn labadoodu ayaa haddana markaysaa markaa dacwadaasa waxay noqonaysaa jaahiliya yacnii iyagu sidooda ha u kala taganaadaan oo qolena markaa ha noqoto daa'ifa muxiqa haddii ay dhab tahay inay salafka raacayaan maaha dacwaash uma jeedo hadduu iska sheeganayo dee salafiya oo aanu salafkii raacayn dariiqoodii ictiqaadan wa manhajan wa camalan dee magacu markaysa waxba u tari maayo maa yanfac laakiin hadday dhab tahay inuu markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisi iyo taabiciintii ariiqoodii si qumani inuu u raacayo ay dhab tahay laa shaka taa'ifadii muxiqada ahayd inay yihiin shaki kuma sugna taasi hadday dhab tahay laakiin waxa weeye yaday saa u kala tegan yihiin oo haddii markaa itibaacu u dhab yahay muxiqa iyo ghayru muxiqa ay kala yihiin ayaa haddana in la yidhaahdo yaa la salafiya iyo yaa lalikhwaan ay noqonaysaa dacwa aljaahiliya markaysaga ay noqonaysaa siaynu markaa tilmaanay marka halkaas waxa ku eg kitaabka intii aynu dhigaynay hadda ayaa ku eg maantay taarikhdu tahay kunoaarqoyoaaayosodonkii hijiriga labaatankii bisha dulqacda marka halkaas ayaynu ku joojinaynaa kitaabu altahaara iyo kitaabu alsalaa iyo kitaabu aljanaa'is oo cumdat alaxkaam ka mida ah ayaynu markaa dhignay oo dowrada markaa ku akhrinay inta kalena waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala ee kitaabka ka midka ah wakhti kale inuu ilaahay inoo yasiro oo inoo fudaydiyo inta aynu dhignayna ilaahay haynagu anfaco wixii aynu jabinayna ilaahay haynaga dhaafo yacnii waxa saxdaana ilaahay nagu anfaco halkaas ayuu inoogu egyahay allaahumma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaaf walghinaa allahuma akfir lana warxamna wahdina ila sawaa'i asabiil